intaa waa نفقة حيوان يعني جاdidkiis وki geeli saarnay alاabta ufuus urarnay نفقadiis u baahanya oodkii loo iibi lahay unshadii loogu gadi lahay amase wax loo iiyas u baahan yahay gaadiidka usiga oo raftiisa asku rarahaayo نafaqadiis u baahdi gaadiidkii daabadii waayo osrara lahaay geeli ama dameerkii waay cuni lahaa cuni lahaay ibinasbahd ama naaftiisaa ah, la gartaa naaftan gurigeedii waay cuni lahayd isaiaatana laakin naafti ma gaara haddii sbixiyo oo biyo isku iibsado naaftii waay cuni lahayd mel gaadaadkii waay sii lahaay kun sii lahay mahelayaan asbahd taasa mustaqd sharci waaye habagabaysaa wakabasaa xaaladaa u iyo bacda dalika maya naftiisi iyo werig mamnuugiisii adoonki adoonkiisa ahay ka usi la socday nafaqadiisa u baadane isii makuwaajibaayo inasamankii iibsado yani waxyaabaha oo aska cabtahay haddii ka go-aan haddii usi ay wadan oo idan yani ay kugu aayaan khatar ay ku galaayaan nafta yani ala ilaalihaa soo nafsi waajib maheno nafta ilaalihaa naftii la ilaalihaa alaa kuli xaal laftankimin degilhaas uu baanyay meel ijaarayo waaye ama baadiyo waaye waqa waa socdaa ijaarahu baa hoteelkiis isku degi lahay ama khaadimkii u adeegaayey intaa duul waa soo cadeeyeen deeg khalaas intaan kulli ilaa buda haddii basaas yahay yani ma iibihaayo biyo ma iibsahaayo aa la wado agga la muxtaramkii maxaa ku baxay حيوان محترم معاك بحي ذالكي حربي اهاي مرتدكي زاني محسنك اهاي لحاك بحي تارك الصلاة دي سلبجي نفعي اللهين ايه نفعي اللهين سلب العحور كي واي اما كلبي كلايت وعن عنين قد انقوري بقون قوس ان لو يماهنين هدي يعني اوه او مقعيس ايه اخو او مقعيس اخو راسهين عقور اهين وحال سيلي له taas nafaqadiis hadii looga baahdo nafteedii la iihaayo hmm. waxay dilkiisi aan banaaneen waay dilkiisi banaan nafaqadoodii mala fiirihaayo kuwaas kuli intaa maxaa waaye muxtaram maxaa waaye xarbigii murtadkii waani muxsankii taariku salaadkii kuwii nafciga aan lahayn intaa yo waxii ahaayba kulli maxaa lahidiri allah asuusta asuusta sida waa idinsha wa kalaa jira ikane waxaa dhihi jiri kuwa mujibaadka ahayn tamanka dilkoodi waxay ku banaanin waay ku waxay dilkoodi banaan intaan waay saafir xarbigi taariku salaad yani muxsanki intaan qalbiga cuquurka ahay ka nifciga lahayn inta waay si nifciga lahaa si saabta ku ilaahay si xawlaha ku ilaahay kuma jiro afaado nafaqadoodii waa iibihaysna an oo amase <clears throat> walow wayba hadii la siiyo shaksigii maya walow wayba hadii la siiyo lahu lishaki shaksigii hadii la siiyo maaun aloribeeye naibulfaacil maho eh? walow wayba lahu maaun ino gaari majruurka tacalqu hidada yani mafcuulkeedi horo mafcuulkeedi lamaad mafcuulkeedi awal kay ka dhigay naaibulfaacil maca mafcuul joogtaay hida lahu waa loo hideer sida no lishaksia waa loo hideey mafcuulkii baan ahay lamaad waay maauna loo hideey l maaun ma adi la hideey lahu lishaki loo hideeyo mafcuulkii lamaad waay taas waay mm-hmm. o amase uciira loo erjiyo bal wan an urji uciira waa la erjiyey huwa shaksigii saanah bal wan an lo erjiyey naaibki lamaas ma lama wajaba alqubua waajiba oo amarka waa loo amaahi waydaan oos magaciisi aalka geesto aloo amaahi xerigeedi waydaan waa haasa xerigeedi la siiyey ama waa loo amaahi ama waalo erjiy ali ceelka kusoojiyga biyo kusoo wajaba alqubulu ogolaashaa kuwaajibaysa inuu ogolaado bilasax mana qabano inuu ogolaado a kuwaajibaysaa wajaba alqubul a kuwaajibaa wahiba loo waaloohibe maan biya loo lishaki wahiba maaun biyaa la siiyey maaun alih lishaki loo hibey oo amase waa loo amaahiyey oo amase uciira waa loo erjiye huwa usigay waaa loo erjiye dalban weydaan ama weydaana la siiyey biyaa la siiyey ama biyaa loo amaahay ama waa loo yani loo erjiyey ama se waxaa la siiyey weydaana la siiyey waay lamidka ah dhan wakaas oo kale weydaantii waa asta masalan ba xorgiis kusidalayn maha waktigaas wajaba waxaa ku waajiba calayhi korkiisa alqabuulu aa ku waajiba haddii iibsa kari ninkaas iibba ku heli karo markaas waa la siihaa weyneen walaa tacdamu lahu limanati galab sheegashadeedi ma weynaan maxaa yeelay xeegaa loo siiyey waxaa leedaa aad iido kalaaasdi waay tahay laama ogeyna waxaa la diidaa bani aadamka waxaa laga cararaayo karaamadaadi inuu gala sheegta aladiida mhm. soo yeelaa marka waa ka ogolaa inaad yani oo waynaan la siiyey yani la siiyey loo erjiyey waynaan loo amaaniyey inaad ah, ogolaada waajib waay maxaa yeelay minadeedi waa yar tahay gala sheega sheegadii yar haddii iskhilaafoo asdiido oo tayamum asuu dugtoodaa dambaawa salaadaasna ina soo celiyo taa ku waajibaysaa salaadii saasku dugto ina soo celiyo aa ku waajibaysaa salaadii tayamumkaas ku dugtay maxaa rabaa galashayaashana ma laha oo galashayaashay wayar tahay waxa loola saamaxaayo oo loola ogolaadi waxa waaye sida gaalibka ah waxaasoo kaleeta galashayaashadiisa mageyna waxyar maninka saas karo xadiis diyo as aqbali waayey yani taymo malahaanin tayama isku jugto waa dambaawa icaada kuwaajibeysaa walawahida hadii lawahidooya haddana huwa saktigii naaibulfaacilkiisa qadar tamanahu alawahidooya kaaga maqabtiin makadhablo walawahida tamanahu maqabtiino sidii lewaay meelyaala dadka barkooda ay bishiaan waaye laakin bishii looma arka badanaa maxaa yeelay maadul faacilka waa qadaran yahay waxa waaye damiirka mustatarka huwa oo daaima damiir rafca waay walagu riba hadii loo ribeeyo huwa usurey tamanahu taman almaai bihi tamankii aa loo ribeeyey ala siiyey amase riyaantii tamankeedaa la siiyey amase waa loo amaahiye samaykiyaa loo hmm. aba ahaada mikaasintanaada laakin maalkii gacantiisku ma jiro maalkiis xamadaas yaalaa usu duurkaas joogaa taajir ba ahaado yani hadii loo hebeeyo falaa markaama ogola falaa yajib lqabulu qabuul uma banaana falaa walow heyb adi loo hebeeyo amanh m lasii lasiiye amase wedaanki tamankoda la siiye amase waxaa tamankoodii wedaanki ama biyihii xerigii waxaasaa loo dooniyey ala amaaniyey amase waa la siiyey kalaa qabuulkiisii mala waayo ijmaac ahaan maxaa yeelay galagaladii aaweyeed cuud bimanati galasyaashadeedaa weyn waxaa loliha ahay biyihii afartiis xumanka la khilahay ansoo siiy anaga manaha maxaa ku yaala hoy maxaa ku taala maxaa ku taala maxaa tahay aloliha alha yani biyihii adiga oo magaciisii tayamam ansaxa magtaya maxaa loliha maaan ku iibiy ku iibiy oo jia ku dhaqalahay Ah, yani waxba ahayn aan kuu soo gadin adina gacantaa kumageni shilinkoona haysanin darigaas maasan iskul wakuusheegaa hafadiya oo waysidaa adkuwayska hada laheed oo lagu gacmijiga uraqa laheed yani hafataada ximinka uraqa laheed yani waa lagu hadlaa maysa awar min aleha ahadrinta ad hadal mubarad maku banaane maxaa yeele maalintaas ani bihi oo yani oo magaciisi wijigaa iyo gacmanka iyo madaxaa ku dhasaxay laheed lugaa ku dhaxay laheed aan ku kari aan ku iiyale sheega sheegaas ah, weyn daraadeedii ma ogolaahaayo ma ogolahaayo ma ogolahaayo tayamum waa ansaxaa <clears throat> tayamumkiisi waa ansaxaa waa tayamuma waa kudukahaa haluu sheegnin daraadeedii wa haluu sheegnin daraadeedii biyar oo magaciisa afataxninku weys aaddeed waas adku iibsatid ad waas hadda waagramesa ahadrin bas oo taas waxaa umada nalsoo sheegay ma ansax ma aqbalaayo kalaa ogolaa maayo diyaas la siiyey deegaankaas oo yani oo yani la siiyey kulla ma ogolaayo loo iibi iibis waa loo iibi tamanka tamanka tamankaas oo biisa iibs loo siiyey lamay kala yihin fiisa isku laba taa waxaa la siiyey deegaanka nafteeda ishqal maaha xurubiya la siiyey waaa lasiiyey yani waaa lasiiyey waaa lohibeyey biyi naftiisaa lohibeyey lasiiyey aa lasiiyey isku hal ma taa kala sheeg xiriga biyihi waay xirigaa soo jiidaysaa xirigaa yani adaa kasoo jiidaya wadaanti kasoo qaadaysaa garadeeda waa yar tahay tan waxaa iskujib dhakalahayd iskujib ku dhakalahay ad ku dhakaladan ku iibiyey lugaa ku dhakaleed nicmakaa ku dhakaleedan ku iibiyey wadaanti kasoo jiidayan ku iibiyey xerigii kasoo qaada laheed an ku iibiyey ableha maaa waramaykab haba waramin ab hadlin habal kuma banaana intaasan kugalya galasheesada kala weyn tahay taas wayafitan waaway kuceedaha kuceedaha walur la siiyey magdina watani abin baban wa leedahay waa maya haban mismi hada hay mujidina insha allah haba iskageya fiican laakin hadalkeed waa dheer markay hadlaaan ku darmaysa walow laki haddaw halmaamo hubihi fii ralihi fii ralihi maho halmaamay nafkii almaa bi halmaamay fii ralihi fii halmaamay rankiisii ralii shaktiga rankiisii dhexdiisa ku halmaamay oo amase adalo waa dhumiy hubiya fii fihi fii ralihi dhumiyey rankiisii dhexdiisa isku dhumiyey falam yajid ma helin hubihii ma helin bacda albi jiliskii bacdigiis makasaadiisa bacdina ma helin fatayamamin waa qadaa waa qadeeyaa ada waa biladar imanaa qabano walow adalla haddau dhumiyo shaksigii rahlahu rahtiisas dhumiyey hayra xaalin rahyaala dhexdeedii asu dhumiyey falaa yaqdii ma qadayahaayo alowlatii rasiiga halmaa hubigaas halmaamay fii raxlihi rartiisii dhexdiisku halmaamay oo adalla waa dhimiyey hubiya fii fi raxli asku dhimiyey rartiisiiyo isku dhimiyey waa fatashay waa jille falam yajid ma helin bacda dalabi biyo <clears throat> casiri waa og yahay inaa biyo alaabtiisi macnaha raxlihii alaabtii waaye asku jiraa mataac beytki amticadii wixii dhexdeedii raxli kuwaasaa lisla hiraaha laysdagaay iyo waxyaala dhexdeedi amase waxaa gaadiidkiis wati iyo alaabtii dhexdooda kudhumiyey weliyaal badana rati afrialo dalaasalo alaabtii dhexdoodi yaa ku dhumiyey asku halmaami asku halmaamay amase ma halmaamine waa dhumiyey markaas jiri isjiri waa jiri waa raadiyey waa raadiyey ma helin markaas kabacdi waa gaba gabaystay fadaa fi ladhari maxaa yeelay biyahaas os dhumi oo waxaa leeyahaa biyaha oo rexladaa ku dhumisay waa jiri shay waaas ahay waa uwa biy usunaas wahuwa wahuwa waa ogyahay biya anaa alaabtiis ku dhex jir wahuwa biyahaas cawa ahaaya yani jiriskaas cawa ahaaya dhumiskaas ama halmaankaas cawa ahaaya maalin ahaaya farqi male waa jijiri waa jijiri laakin wa kuhuwa inaas biyihi yani oo alaabtiis dhexdooda isku dhex jiro raftiisa dhexdii isku dhex jiro macnaa alaabta dhexdoodana isku jiro farsafarka mana helin waa jiri cawaa imaan is ahaada baadi jiri jiri isbatashay iswaaye waa gabagabaystay maxaa yeelay waxawaaye qadaa waa qadeeya waxawaaye maadir yani biyo oo maadir a layihaha waxaan maadir waaye ay dhacaan maadirnimo waaye maxaa yeele biyo oo adiga yani alaabta ku dhex jiro ood heligeesi maadir waaye haalib <clears throat> ma aha maadirna xugun malaha naadir waaye naadirna cumul malaha naadir biyo adiga alaabtaa ku dhex jiro raxligaada dhexdiis ku dhex jiro ood hulig adurinkii oo adwaasay naadir waay aalib ma aha naadirna cumul maaha marka waajiba inaad salaadii aad tukatid aad tukayamid aad qabaysid raxliyaa fumiy marka ahalmaanini waxaa fumiye oo yani alaabtii una fumiye alaab dhexdeeda isku dhumiyey fayrdi baqaday haado oo adalla raxlahu kii ruux aalin kii ruxaalin aad yaalo amase rab yaalo dhexdoodi asul adalla waa dhimiyey raxlahu rabkiisi kii ruxaan yani rab yaalo dhexdoodi isku dhimiyey macnaha cilaabtiisa isdhumiyey kii ruxaan cilaab yaalo dhexdoodi usugay ee rufaqadiisi iyo dhan cilaabtii islawasi dhexdooda isku dhumiyey biya isdhumiyey adalla shaksu raxlahu asdhumiyey i raxaani rafi al dhexdiisu dhimay manaa alaab yal dhacday falaa maqaday haayo hayelay maqaday haayo hmm. hmm. masala waxaawaaye olaa himid burcadaasoo galeen iyo ka socdaan oo ku himideen kalorooda dhacay alaab yaalkay ku darmeen manaa sikaaba suureen alaabtii ku darmeen olaa bahasoo galay ama suftaa soo gashay kalawrki lageedaa kalcod leeya alaabta kudafsan asi kuwi waa baxeen waxay qaataan hadeeya ama heleen waay alaabtii biyihi meydku jariy biyiya alaabtii oo alaabiyaala dhexdooda ku darsamey markaasi waa tagabagabaysaa haalib waayo aa inay dhacaan haalib waay naadir maaha tahada naadir waayo hal roob leeyahay hal alaab waxligiisa tanna haalib waayo waxyaalahaas basiga inay dhacaan haddii yani col himaado ama dad kale oo soo geriyo alaabaa isku darsamaan bihii aswati alaab isbahii kujirti meel kale isku darsamaan badan ay kudhex labmaan alaabyala kale aalib waaye waa tayamuma ala gabagabaysaa walaa yacaadika caleyhi mlaqaayaqdii salaadaa soo qabay maayo athani radi allahu tacaala anhu ardaah athani sababu haani sababkii lamaad maho sababkii lamaad n sababkii lamaad an yuxtaaja in low bacda waaye ilayhi ila lmaaci bihi licadashi muxtaramin xaywaan oo muxtaram ah intiisi loo baado walow ma aali mustaqbal ba ahaado alow madal dambe istiqaala madal dambe ba ahaado yani mustaqbalka ba ahaado hmm. ahaani filamaad eh, oo tawaminka asbaabtiisi oo u lameeyey waxaa waaye yustaaja in loo baado bihi maailey iska fawayriy ilmaai licabashi xayawaan cuntiisa loo baado xayawaankaasoo muxtaramin <clears throat> iclaankaas oo muxtaramin oo la ixtiraam oo la xurmeeyey muxtaramin oo la xurmeeyey inkiis loo baahdo waay inkiis loo baahdo olow maalan nabadamba ba ahaado ma olow maalan nabadamba ba ahaado ومعناه مستقبل المستقبل بقى هذا لما تبع حوى صون الروح روح على ها لأجل صون الروح روح إلى أن تتأذيه هذا جل وبعضه طبعا حيالي بيجي بابا في مثلا بقى في طبعا لو ما أعلن qoobkii lamaad aan gelaynaa insha allahu tacaala oo waxa waaye qoobka lamaad biya yaalaameso biya waa haansan laakiin dadka ma joogaayo waxaa loo baahaa xewaan oo muxtarama ah, qoonkiisaa loo baahdaa walow mustaqbalka ahaa macnaha waxaa loo baahaa beri wuxuu ka salahay ama ribadi xilxamil ahaay weelkina waa buuxaa hmm, weelkina waa buuxaa waxaa siri waay waxaan ku karsano haysan ka waxa la kas lagu karsa lahaa biyaha beri lagu karsa waa lahaa walow maaala beri waa mustaqbalkana haba ahaado macnaha beri lagu karsada waa lahaaya bihi beri ilaa beri waxa dhan waa lahaastaa weelkana waa buuxaa laakin waxaa la maraa aad maraysaa masaafo aa la maraa masaafo oo bahgooyahaa la maraa saxraa ah iska dhan markaas iska dhan gabagabeyso inkale sababka lamaad waxa waaye biyi waa jooga oo waa lahaayaa biyi waa jiraan laakin dadka lakaafihaayo xayawaankii naftiisi ninka ahaa daabadiisi yani haadimiintiisa ala jira adeeg hadii ala jiraan ya ubaahan yihi oon koodii ala ubaahaa walow mustaqbalka ahaada masalan ba hori waxaan ku kasxiina wa lagu kasada hadii lugeysa qaato oo maanta hadda lugeysa qaato beri wa lagu kasada amhelaay ama beri amaalhelaay welkana waa sabuuxa beri waa lagu kasada hawa beri waa dhamaas hawa welkana waa buuxa waxaa laga maraa aad mar maro habka aadmasa masaafo dheer ala maraa bahgooya la maraa meel biyo laaan ala maraa marka maxaa laleeyaha askiliha dhan waa laleeyaha dhan bihi atayman iyo baybayse maxaa yeelay beri wax ka horeeyo biyo ma jiro maxaa yeelay adiga aan mareed xaraad mareysaa ama beri wax ku karsatid maa hadda alcaana waa kaas waxaa laleeyahaa fikaasi biyahaas oo ilaa beri kalxuganka awgaareynin waxaas kuqabsadaa maxasamo ascuno awgaareynin mawaysa qaadahayo biyaas mawaysa qaadahaayo maxaa yeelay sooman linafsi naftiyaa loo ilaalihaa maxaa yel nafta bedel ma qabto biyo bedelaas leehaa bedelkiisa ka tayamum waaye ma oo naf bedel mahaasito bedel loo mahaayo naftaadi baxdo oo la dhibito waa loo dhibtaa fakan a ah oon dhinteen hadii biyaha ay dhameeyaan duurkaas ay maraayaan waxa ka ormaa doono ma yaqaaniin fakan daday ku dhacdi taadi hataa adinka ahli sawalodhawaay oo macruuf ahay wakti oo baga hataa gaala mahali jirni duurkaas way dhinteen oona dhinteen waxay cunaan waa haasteen geeda cuneen waa cuneen waa leilaa laakiin aqoon ad daran baahida usaa ka daran baahida ilaa saddex beri waa iswadi karaa khatar waayo oolala minti wala waxay ahaayeen oo cilmilaha la dhihi jire macalimiina ahaay iskoolay dhigi jireen dadka waxyaa waa beri jireen waxaa ku jiri naasibiinkalir macruuf ahaay ku jirin ay ahaayeen oo baxeen aalman imaan badan waa ku biyan dhika macruufki in ahayn meel beli meel kasto maka jirin duun wata kuwa badan waa ku jiraan saas waajibki ha ku jiraan sponsorbanaan ku jiraan ku dhinteen shaahada markaasaa la maraa ee marka maxaa waaye nafta ala dhowra inay kubaaba-in biyaha sidaa loo celihaa waa la dhamaa hootaas badiwey ku qaadahaayo beri magaala daradama maku gaarayo inti saka ku jirtid halka malahelaayo la malahelaayo waxba bas la malahelaayo marka maxaa laleeyaha ala dhamo nafta ala ceemiyo sida bedelalaad nafta bedel malaha laakin biyo bedelaas leehay biyo bedelkiis waxa waaye tayamum waay ahaaliu kii saddexaad sababka oo saddexaad maxaa sheeka asiri dalabun yuqaafu macahu min isticmaalihi calaa manfacati cudrin sababkii saddexaad oo min asbaabi tayamumi tayamumka asbaabtiisi kamid ah waxawaaya maradun bishi waay bishiyaasoo yukaafu lagu cabsaayo macahu maca almaradi min isticmaalihi min isticmaali ilmaai biyo isticmaalkiisiya lagu cabsaayo calaa manfacati cudwin xinintii manfacadoodii kafaydooda lagu cabsaa calaa manfacati cudwin a lagu cabsaa wakada waxaa lamid ah bad lbur-i fisigii daahideedna waa lamid manfaca mala inay tagto oo xuminkaasi ay go'do amase ay baaba'do amase yani yani laga haddii masalan asweysa haato waa keeni doonaa amase bur laga cabtaa haddii biyo asweyn asma asgaaro xidinta aas oo bugto maradigaas haayo haddii biyo gaaro waxaa laga cabtaa inaa bushigaa asku daaho br waay oosheeno a laga cabtaa ceeb a laga cabtaa kolkaba ay keento oo alfaaxish oo xun oo aad u xun ficubun daahiriin xidin oo daahira ah, fidiisii ay ku daahirto fi abhari manaa washidatlbardi oodii barnaantiisii kamaradun dushiyo kula tuyahay isticmaalihi calaa manfati cudwin oo liisticmaali maradin yukaafu macahu washutuul bardina saas oo kale waaye adohasisare kamaradasoy waida mtanaca haduu reebtoomo isticmaaluhu waxa waaye sababta oo asbaab tayamum sooda sadexeeye waxawaaye bushi waaye usugaas yani waxawaay waxaa lagu cabtaa hadiibiya la isticmaalo cidintaasi inay ku dhimato aa laga cabtaa waa dhiba macnaha ninkii nin buka waaye sabiba uhuri nin buka waaye sabiba ha uhuri biyo ha u dhawaanin biyo ha udhawaanin al biyahidayaani ah, tabiibka uhuri ama tabiibba ilaahine naftiisaaba og inaa hadis gaabsidin cilmi dibi yaqaan waaye dibigaas yaqaana yani ra'yigiisa ma ee cilmigaa dibigaas og yahay biya hadii meehaas buka gaabsiyo xibintaasay waa dhibeysaa biya inuu dhibaayo masalan biya as isticmaalo hmm, hmm, hmm, waxaas og yahay ciishaas inay dhibihayso masalan waa dhibihii amase xirinkii manfacadeedii yaa baaba ciisa cudurba ciisa waa zuuley manfacadoodi waa zuuley gacantii waay yani madaxa waay dogaha waay cindaha waayo mehbuka masalan haddii biyo asgaarsiyo cindahiyaas beelaa waa ogyahay ama tabiga odor inda beelaysaa biyo asgaarsiyo biyo asgaarsinoo waa in babayleysaa a leedo amase gacantaadii waa ruux bayleysaa ingeg aba matareysa bibiigaas ama waa kaa go-eysaa shaytaan kaa go-ey bibiigaas rid ama saa ogba yani jiraax xuna ku dhacay hadoo biigaasi waa ingegeysaa a leedo ingeg ee kaa dhaceysaa ama dabeelaa haysaa oo jiryaala jiraa oo biiha jiraayaan wadayihiin adi biigaasi gacantii haasaa waxay haasaa rijiga haasaa dhowraha adii biigaala la heli waa dhagabeeleysaa haddii carabka biyi gaasisid waa afbeeleysaa intaas kuli xibintii manfacadoodii aa ku tegeysaa macnaha tabiiba oheli biyo u dhawaanin had biyo udhawaatid yani waa in dambeyley amase